almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac qof aan lacagna haysanin bedelkeedii hanti kaliya badeecad kalena aan haysanin baa muflis la yidhahdaa ninkaasaa ninka cayrtoobay la yidhahdaa haddaba qofkii dad buu la macaamilayaa xuquuq iyo daymi iyo mucaamal maali a dhex maraya xuquuq baa lagu yeelanayaa qofku haddii uusan haddaba xuquuqdii wax uu ku gudahaysanin qofkaasi qof cayra wey saa darteed wuxuu yidhi idaa laasimahu qofkii hadday laasimto oo lagu yeesho daynun dayn xaalun waqtigii la bixin lahaa jooga oon day muddo damba aan ahayn ee waktigii lagu bixin lahaa gaartay fa laga dalbado inuu dayntii iyo xaqii bixiyo fadacaa sheegta alicsaara inuu faqiir yahay oosan waxba haysanin oon gacanta waxba ugu jirin sheegta dabcan lagana rumaysan waayo qofkan qofuu xaqi ka rabaa xaqi waa qiraar ee inkiraad maaha ama markhaati ba ayba leedahay qofku halkii uu bixin lahaa buu gacmaha taagay oo yidhi waxba maayo hayo haddii d qofkaniba uu ka rumaystana wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara intuu ka helayo xoolo inaad sugto wey haddii laakiin laga diido la yidhaahdaa waad qarsanaysaa xoolana waad haysataa tuhun yimaado waa la baaraya fain cuhida lahu hadii lagu ogaado maalun xoolaa lagu ogyahay xubisa waa la xirayaa xataa maal baa lagu yaqiinay oo meeluu si cad ugu faqiirayna lama hayo meelay xoolihiisu ku dhacmeen oo ku baabi-eenna lama oga xubisa waa la xirayaa xataa yuqiima ilaa uus keeno bayinatan markhaati calaa icsaarihi inuu faqiir waxba haysanin wailaa xalafa haddii waayo markhaatina waa dhaaranaya wakulliya sabiiluhu jidkiisana waa la sii dayna waa la fasaxaya ilaa an yuusira inta uu wax ka helaye ka tanaadayo halkan saddex mas'alaba mualifku uu laaxidayaa dalaailkeeda xabs mutaham qofka haddii maal lagu tuhmo maalna lagu ogaa isna uu inkiro inti la xiro in la garaaci karo si uu runta u sheego waxaa asal u ah nabigana calayhi salaatu wasalaam reer bani qurayda xilligoodii waa kii maal xiya ibnu akhtab iyo bani nadiir ay kala yimaadeen oy soo qaateen wakti dheerna uma dhexaynin baa waxaa nabigu wuxuu yihi walaada xoolihii awey wuxuu yihi way dhammaadeen oo nafaqadii iyo dagaalkii iyo biilkii bay ku baaba'een nabigu wuxuu ku yihi almaalu kaiiru wazamanu wlwaqtu qariibu xilligiina waa dhawaa xooluhuna waa badan yihin bimaanaa intaa kuma dhamaan karaan wuu is adkeeyey wuxuu ihi zubayro ninkan qaade saddex kusoo jid markii saddex lagu jiday wuxuu iga daa nin lagu tuhunsanaa weeye xoolahay buu og yahay wuxuu yihi niyow ninka xoolaha mas-uulka ka aha maaha meel meeshaasee god ah ban maalin kastaba isagoo aga meelaysta arkayey nageebal meeshii uu tegay xoolaha bakaaran baa loo tegay waa tu caama ah waxaa labaadoo qofka uu laaxidayaa dayn iyo xoolo lagu sheegtay xoolihiina isagoo heli kara meermeeriya dadka xabsi iyo garaacisa waa loogolyahay iyo in la cayro walidaalika nabig aso xadiidkii sunanka ee shariid ibnu suwayd uu warinayey nabigu wuxuu i layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ninka waxaystee dadka meermeeriye xaqa ku leh in sharafkiisa wax laga sheego la caayo iyo in la ciqaabo waa mudan yahay ciqaabtoo camu garaacay xabsiga ka caamsantay sababtoo dulmigu wadaayo riwaayo kalea waxay ahayd matlul ganiyi dulman nin waxaystoo meermeeriyey dulmi weeye xaqii lagu lahaa labada arrimood iyo xaqii haddii la gaari waayo xuquuqdii dadkana uu meermeerinayo irtikaaba khafi dararayn weeye dadka hantidooda iyo maalkooda si loo xifdiyo in ninkan la xaruujiyo ama xabsi la geeyo waa la ogolyahay qofkii wax la sheego xaqal ahaana waxaa ayidaya ina lisaaxibi اlxaqi maqaalan qofku xaqa buu kugu leeyahay hadal iba ufuran yahay hadal baa ufuran u hadhadli karaa inuu markhaati keeno in looga baahan yahay xadiidkii qabiisa isna tilmaamaya ee nabigu su-aasha iyo baryootanka uu kaga hadlayay nabigu alay slam qabiise wuxuu ku yihi qofka su-aal uma banaana ilaa lialaaatin saddex maahane waxaa kamid ahaa nin xoolo lahaa fa asaabathu jaa-ixatun musiibaa ku dhacday xoolihiisii baabiisay xataa yashhada alaaatu min dawi lxija min ahli dadkiisa hoose saddex qof oo akhyaartooda ilaa ay ka marakacaan qofka musiibo ku dhacda xoolo baabiisa waa la ogaadaa faqrigiisa iyo baahidiisana xigtadiisa hoosaa ogaata marka ugu horeysa haddii wax ogba la waayo xoolana lagu ogaa ninkaas waxu meermeerinayaabay u badan tahay halabatu baniga waa lagu camal falaa wailaa xalafa wakulliya wuu dhaaranayaa maxaa loo dhaarinayaa ninkan albayinatu calى lmuddaci walyamiinu calaa man ankar ninkan waa la hayste qofkan haystaayo wuxuu qabaa tuhun xoolo wuu haystaa isagana waa naafi inkiraya qofka wax sheegtay haddii markhaati la waayey de muddaca caleyhi baa la dhaarin jiray weligeed walbayinu ata al muddaca xoolaad haysataa iyo ma haysta wey isagaa muddaca caleyhi ah. walidalika qaacidat qadaai muddaciga muddaca caleyhi inaad kala saarta wey marka koobaad dadkan mawaaqiftay kala taagan yihiin walidalika waa kay dhihi jireen tamyiizu xaali lmuddaci walmuddaca calayhi jumlat lqadaai waqaca qadaha asaaskiisu muddaci muddacaan kala garata wey mid walba dariiqiisii baad markaa marin haddee laakiin ku kala bixi weydo kuwaad markhaati weydiisiya kuwaad aarisa garan maysa ilaa an yuusira waxaa loogu xirayna idaa tabata faqruhu qawluhu tacaala wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara imaa bilbayina waimaa bilxarifi buu ku sugnaaday aayaddaasaa raacnaya fain kaana lahu maalun xoolaha duu leeyahay xoola uu leeyahay xoolihiina waaba la arkaaba ama waaba qirsan yahay ama waaba la og meeshay joogaan wamtanaca min alwaafaayi inuu bixiyana waa diiday bixin maayo baacahu xaakimu qaadiga gadi wafaa canhu dayntiina uu ka bixin daynta lagu leeyahay iyo xaqa laga dalbayo wax u dhigmaa xoolihiisii lagadi baaqigana waa la siin socaala leeya ridaa ka baxay ay xaqaa xoolahaygina waana haysan xaqa dadkana waan ku fadhii lama ogola ayib xoolihiisii waa la gaday fain lam yafi xoolihii haddaynan oofininayno ku fallaamin maalu xoolihiisii bideynihi dayntii way deeqi waayeen daynta lagu leeyahay yaaba ka badan xoolihiisi war ninku hal milyan buu haystay labaaba loo haystaaba dadka daymaha ku lehna kala daymo badan maxaa la samayn ayib fain lam yafi maaluhu hadduusan oofinin bidaynihi dayntiisa wa sa'ala huwa isagu uu weydiisto dalbado aw wakiiluhu wakiilkiisiibaa dalbaday aw ghulamaauhu ama raggii ku kulahaabaa alxaakima ka dalbaday qaadiga alxajara inay tasarufka ka mamnuucaan xujira calayhi waa la waa laga mamnuucaya haddaynan xogihiisa marka la qiimeeyo dayntii deeqi karin laba mushkiladood baa taagan mushkilada waxaa weeye xaqa lagu leeyahay baa ka badan xoolihiisa ko talabaad haddaan tallaabad la qaadin xoolahan laftoodu kusii tasarufiyo sii cuni iyagii laftoodu sii cadaysan haddii isaga ama wakiilkiisii ama dadkii daynta lahaa ay dhahaan bal wixii dambe ha inoo dambeeye intan hanalooga afqabto waa laga mamnuuci xoolihii waa lagala wareegay halkaasay ka socotaa waxyaabaha hadda xeerarkan xoolaha la isku qabsaday maxkamad baa la geeyey oo cod jackson baa la saaray aad maqlaysaan aslulxajrigii xuquuqda dadka in la ilaaliyo wey xadgudub iyo dulmi badan baa loo isticmaalaa hadda laakiin masalada usuul ahaan waxay ka soo jeedaa qofkan xoolahan xuquuq baa lagu leeyahay inuu caddaysto oo dhunsadana waa laga baqayaa horta hala xanibo xoolaha inta la ysaga imanaye la beecinayo oo maxaad beecisaaba caawa habeenimo hadduu xaraasho lacagtiina intuu cadaysto uu cuno ama sida inaga dhacda hadda uu kuwa dhoofo line sponsor intuu ku gato habeennimada hadduu dhaqaajiyo intii dambe soo hartayna soo laguma kala tegin waa in wax la badbaadiyaa marka maa laa yudraku kulluhu maa laa yudraku julluhu laa yutraku kulluhu waxaan la wada gaari karin intiisa badan la gaari karin lagama wada tago mar haddaana wada gaari karin waa isaga wada tegayaa maaha intii la gaari karo baa la gaaraa saa darteed lam yafi haddaynan oofinaynin maalu xoolihiisu bidayni deynta ayna ku filayn wa sa'alahu isagaa weydiistay aw wakiilu ama ciddii isaga matalaysay aw ulamaauhu ama dadkii haysta ee daynta ku lahaa alxaakima qaadigay weydiisteen alxajara inuu ka mamnuuco xoolahan inuu u dhawaado ka xayiro xujira calayh waa la xayiraya faidaa xajara qaadigu haddii uu ka manciyo ka mamnuuco xoolaha taabashadooda lam yanfud fuli maayo tasarufuhu tasarufkiisa fi xoolaha mana gadi kara mana bixin kara beeciisuna waa baail hibadiisuna waa baail ma taaban karo qofkay ka gatana waxaa waaa waxaa waxa u doono soo celi xoolaha bayca ma asaxa lakin qabla alxajri wuxuu gada uu asixi asalka mas'aladaas laba asal bay leedahay asal waa asalka baabulxajri oo dhan aan ugu tegi doono almaslaxa walmafsada ninkani daymaa lagu leeyahay in laga mamnuuco xoolihiisii waa darar khaasoo isaga soo gaaray dadkii guud xoolahoodii in la badbaadiyana uu ku tagray faloo ku tuntana waa darar caam hadday darar caam ah iyo darar khaasa isu yimaadaanna ka caamkaa ah la layska ilaaliyaa ka khaaskaana waa lagu tuntaa walidaalika waa ka yidhaahdaan milkiyada xoolaha aada gaarka u leedahay hadday danta guud ka hor yimaadaan waa lagala wareegi karaa asal bayna leedahay ogow magaaladii jidkii meel la mariya haddii la waayo dantii guud gurigaagii uu ku soo aado dandhow waad mudan tahay laakiin waa la marin sharciga asal waxaa u ah xaaidkii iyo bustaantii agoontu ay ahayd ee masjidka nabiga laga dhisay nabigu magadi rabtaan ma dhihin saaminuni fi xaaidkikum lacagtiisi ii sheegay halkaasaa masaajidkii noqotay masaajidkuna waa lagaba maarmaan iyaga waxoodii loo celiya gorgortan bay noqotay ma idinka gadnaa ma ahayn wax qiimihiisa sheegta labay faa'iidaysayoo wixii milkiya khaas ahaa waa lala wareegi karaa laba bilaash lagula wareegi maayo qofkii waxay qiimihiisa uu joogay baa loo dandabaya waa in loo celiyaa saas darteed ninkan dararkiisa khaaska ah ka maslaxada caamka ah baa ka khatarsan dadka xoolahooda la badbaadiyaa ka muhiimsan isagoo inuu ceeshoodo xoolihiisa laga xayiro tan labaad waxaa ayidayay dhaheen xadiiu mucaad mucaad baa wax imaamu daara qutni iyo xaakim iyo kayrkooda ay warinayaan bayhaqiba in deyn badan lagu yeeshay xoolihiisuna yaraadeen xilligii nabiga ala slat slaam nabigu kadib uu xajri ku sameeyey xoolihiisi oo dhanna dayntii u gaday taasay leeyihin xadiidkaas ade xaakim iyo bayhaqi iyo dahabi iyo way tasixinayaan fuqahada agtooda uu ka asaxay de nas bay mas'aladu leedaho muna kama taagna laakiin culimada qaar badan baa daciifinayaan mana qaacido guud oo wasliga iyo irsaafku hadday istacaarudaanka in la qaadanayaa khilaafki ahlulxadiidka iyo culumda ku badaan gelaysaa wayunfaqu calayhi waa laga nafaqaynayaa iyo wa calaa ciyaalihi ilmihiisaba minhu maalkii in lam yakun lahu hadduusan ahayn kasbun shaqo amaa xamaasho nin shaqaystoo maalintii soo xamaasho maalinba wax soo gala hadduusan ahayn intaan xoolaha la qaybin isagiyo reerkiisa waa laga sii biili maalinkii la iibiye la qaybiyaan isagii reerkiisa diyaga u taallaa hadduu nin shaqaysto oo maanta xamaasho gaarigiisa wato tagsi cayrsanayo tagsi uusan lahayn kiraysta u yahay taxi kiraa buu saaran yahay oo maalin waxbaa soo gala xoolaha waa laga wareejin reerkaaga biilaa laleeyahay irinta ka bax haday ku saaran tahay reerkaaga uma yabiicu xaakim markaa kadib buu xaakimka iyo qaadigu iibin wayaxtaau wuuna u dadaali waa waxa sharcigiiyo hadda maxaakimtani ay ku kala duwan yihiin markii meelahan lagaa gadayo qiimaha ugu raqiisan baa suuqa xaraashkaa la geyn laakiin qaadiga waxaa la yihi yaxtaau u dadaalay sicirka ugu fiican waayo laba la rabaa qofkan dimadiisa inta ugu badanee la beri yeeli karo inuu beri noqdo xuquuqda dadkaa rabaa dadkana sinta ugu badan xuquuqdooda inay helaan baa la rabaa haddaan wixii qiima iyo sicir fiican lagu iibin oon fiican loo raadin oo la xooro de kana dimadiisii dayn badan oo laga beri yeeli karay baa ku hari dad badan oo waxheli lahaana waxoodii way waayi marka qiimo fiican in lagu gadaa loo raadin weyo wayaqsimuhu wuu qaybinayaa calaa qadri duyuunihim dayntoodu intay la ekayd baa boqoleyn loogu qaybin boqol kiiba intaa baa nin walba dayntiisi laga siin intay u dhiganto badi laba milyanna lagu lahaa dadku kala badnaayeen nin walba boqol kiiba soddon haddii ay u gaadhawaa boqol kiiba soddon baa nin walba la siin tanna waxaa asalo nabigeena alayh salaatu wasalaam baa inoo iman doonta inuu yidhi qofkii xoolihiisii nin ka gatee lacagtii horay wax uga qaatay fa huwa uswat lghuramaa dadkaa daynta le buu la simaya sinaan waxay ku iman kartaa idin walba boqolkiiba in la eg la siiyo saa darteed qof walba boqolkiiba intaa marka laga simo kii wax badan lahaana waxoogay fiican buu heli kii wax yaraana i ka yar buu heli laakiin cadaalad bay noqoni ayb wain kaana fiihim dadka deynta leh haduu ku jiro ee dacwoonaya man qof daynuhu dayntiisa muajalun ay muddada muddo leedahay oo muddadeedii la gaarin yajcaluhu qaadigaa xoolihii dhigi taxta yadihi isaga maamulkiisuu hoosgeyn intii ku aadi lahayd ninkaas walam yuqda la gudi maayo oo hadda la bixin maayo dayntu wakti bay lahaydee waa lala sugay laakiin muddadaa xoolihiina la dayn maaye ninkiina loo dayn maaye qaadiga iyo dawladda iyo maamulka ahayn si ninkaa waktigiisii markii la gaaro xaqiisii loo siiyo aw man cindahu aw man qof baa jiro dadkii kamida cindahu agtiisa bidaynihi daynta uu kulahaa u haysta rahan rahan buu haystaa xoolaha ninkane la gadayo qaar baa rahan ku jira rahantana dadkii daynta lahaa qayb kamida rahan ka haysta iyo curaab ka haysta dad badan baa dayn kulahaa nin ama ah, xoolo kuwiisu hantee ah, cunaaru haysta xoolihiisi waa in la garaayo deyntii laga bixiyaa iyagu maxay mudan yihiin xaq dheeraaday leeyihin khusa waxaa lagu gaaryeelay min amanihi lacagta rahanka biqadri daynihi qofkaa hayay deyntuu lahaa baa looga goynaya inta kale wadaa gelaysa waayo ninkan markii horeba xoolihiisi saynan u lumin buu rahan qabsaday xaq khaasa oo uu leeyahay baa lahantan ku tacalluqay daynkiisii hadduu waayey inuu ka goostay ku heshiiyeen u haystay isagaa laga ambabixin wixiisa waa laga wadaa si hadday ka soo hadho hadduu wax ka soo haro intaasaa qaybta gud lagu daray waana faa'iidada rahanku uu leeyahay qofka inaad ka qaadato walow wajada hadduu hela axaduhum dadkii mid kamida ah. deymaha lahaa cayna maalihi xoolihiisi laftoodii allatii baacahaa lahu isaga uu ka gaday xoolihii laga iibsaday baaba xoolihii ninka ku jira gaadiidka uu kaa iibsaday dee lacagna kama haysid gaarigaagina waa ka gurigaagii waa kan neefkaagii xoolahaa waa kan uu kaa iibsaday adiga alaabtii uu kaa soo iibsaday waa beecay ku jirtaan alaabtan adaa iska lahaa adna dadka daymahana aad ku jirtaa mudnaan gaara ma leedahay ha fain shaaa hadduu doono daaraba wuxuu la qori fidan oo qoriga ku darsan maca alghuramaai dadka taytale buu qismada la geli daaraba uu la qaybsan wey walidaalika adarb awal adarb athani marka lagu leeyahay qaybta wey wain shaaa hadduu doono faska beyc beyci buu ka bixi warajaca fiiha alaabtiisiibuu ku noqon hadduu doonana alaabtiisiibuu ku noqon waxaa shardi ku xiran haddii aanan lacagtii hore wax hormarsanin wey laakin lacagtii qayb hadday kugu tagtay ka noqod male xadiis baa nabiga abu hurayra laga wariyey oo badan ay tasiixiyeen oo sunanka ah wuxu ayumaa rajulin baaca silcatan qof kastoo badeecad iibiya faadraka silcatahu bicayniha cinda rajulin qad aflas alaabtiisii lafteedii buu arkay nin cayrtoobay oo daynta u ku lahaa walam yaqtadi min amanihaa shaya lacagteediina waxba maadan qaadanin suu kaaga qaatay waad faramadowda fa hiya lahu isagaa iskale wain kaana qadaa min aman wain kaana qadaa min amanihaa shayan hadduu lacagtii wax ka qaatayse famaa baqiya fahuwa uswat lguramaai inta baaqiga kugu har intay dooni halekaatee dadka dayntale baa kamid tahay waba kagama soconi haddaadan xoolihii waxba ka qaadanin cayntiina hesho caqdigi intaad fasakdo waxay waad noqon kartaa intaa badbaadaha ku noqoto in la yar isticmaalay baa laga yaabaayo inta waa iskaga sal ila nin dhacan waxaa la yihi bariya waaxid ogol neefgel hadii lagaa soo dhaca yihahdeen oo neefkii la qasho oo lagu yihaha nus qaado hadday dan tahay dabaad iska qaadan marka waxmaada haynin haddii rubuc qaado waaxid waa rubuc waax qaada hadii lagu yidhaahdana yadana waa iska qaande nin dhacan waxaa qaar lagu siiyey soo wax kuusoo cayntay un ninkan baabkaasu gelaya ilaa an yamnaca inuu diido maanicun waxuu istaagaya min arujuuci fiiha caynti inaad ku noqoto cayntii inaad ku noqoto waa inaan wax diidayaa jirin maxaa diidi kara inuu xaqulgayri ku tacalluqo hadday adiga isagii un idin taagan tahayna waad ku noqon kartaa hadday cayntii gacan kale sii gashay ama xaq kale qoorta usii galayna de kuma noqon kartid maxaa kamid a ah? ninkii alaabtii uu kaa gatay rahan buu dhigay rahantiina lama bixinin ninka rahanta loogu dhiibeeye xaqiisiibaa cayntan ku tacalluqay adigii waad rabtaa inaad fasaxdo ninkanna xaqii rahantiinu goostuu rabaa uswat lghuramaai ay xaqala ku tacalluqay waxaa kaloo kamida mil wuxuu yihi an tustaxaqa bishufcatin shufca lagu butay baabu shufca wuu iman doonaa insha allahu tacaala dad shirkadoo wadaaga nin qaybtiisii gaday wey qaybtiisii markuu gaday dadkii kala waxaa u furan inay dib ula wareegaan qofkii gatayna wuxuu bixiyey u celiyaan baa furan qasab ah on barya ahayn sababta waxaan la wadaagaya qof cusub oo soo galay in la heshiin doona war looga hayo haddii haddaba ninkii aad ka gaday isagiina laga shufcaystay oo nin shariik kula ahaabaa shufcaystay qof saddexaad baa meeshii xaq ku yeesho soo galay waan la noqon haddaad tiraahda kan keliya mahe ka kalay saamayn kama noqon karti aw khuliat muxuu yihi aw rahnin raan wey aw khuliat bijwada ama mid ka fiican baa lagu dhex daray mana kala soocmayaan aada laba garan lamana kala sooci karo isagana xaq gacantaada uu ka baxay wanaxwu dalika wax lamida hal mas'alaa muhima baabulbuyuuc inaad fahantaan fuqahadu buyuuculfaasida markay ka hadlayaan bee isagoo faasida la tasxiixiyaa jira idaa tacalaqa bihi xaqu lgayri bayci shuruud baa ka maqnayd shuruudii ka maqnayd way fasaadinaysay laakiin qofkii qof kaleu kasii gaday qofkan uu dayn u siiyey meher buu u bixiyey rahan buu dhigay idaa tacalaqa bihi xaqu lgayri waxay dhahen suxixa wa casa bayc inu saxiya laga soo qaadaya lianna mafsadada ka dhalanaysa ibaalintiisaa ka badan mafsadada ka dhalan karta tasiixiintiisa warama baxtay culimadu ka hadlaan raxmatullahi calayh wayutraku lilmuflisi ayb ninka mufliska ay xalaxalaasha iyo xoolihiisa lagala wareegayo inteen leeg baa looga tegayaa hataa guriga gudihiisa ma la gelaya ma la xalaashaya haa dharkaagii iyo kabahaagii waa loo soo dhiganayaa wayutraku waxaa looga tegay lilmuflisi ninka cayrtoobay dastu thawbin xoogay kurjab ma dhar ah looga tegi taa yaliiqu bihi ucunama dharu dhowr jeer isku badbedelo baa looga jeedaa in dastigu in waxoogay dharaa ah looga tegi oo isku iska busk iskaga badbedelo ugu filan laakiin boorsooyin iyo aramaajooyin dharaa ah buuxa loo dayn maaye wixii intaa ka badan udheygaa la geysan waa lagan intii la qiimeeyeyba dadkan qaadanayo xiran iyo waquutihi wuxuu cuni lahaa waquuti ciyaalihi ilmihiis waxay cunaan yawma alqismati maalinta qaybta intaa wixii ka dambeeya isdabar wey allah macak maxaasaa laygu geli hada xoolaa dadka kuu maqan yihiin ma danta qabay iyo xoolihii dadkii bixinla ee lagugu sii leeyahay ba hadda sii hadhadna risiq ilahi waa waasici ka bax baa lagu leeyahay intaa baabu tafliis keliya wey laakiin munaasabaad baa ina soo gashay munaasabadana soo gashay waxaa weeye ninkii mufliska ah waa la xajriyey isaga dad aan ahayn oo la xajriyana way jiraan saas darteed muxuu yihi baabu laxajri baabka wuxuu ku saabsan yahay dadka tasarufka iyo tacaamulka maalka ah laga mamnuuco dad waxaa jira aan loo ogolayn inay tasaruf maaliga ah sameeyaan wuxuu yihi laa yajuuzu ma banaana tasarufu sabiyi ilmo sabi oon qaan gaadhin tasarufkiisa iyo becshiradiisu ma banaana iyo hibadiisi iyo siintiisa walmajnuuni majnuunka tasarufkiisana ma banaano waalan fii maalihima labadoodu xoolahooda kuma tasarufi karaan ma gadi karaan ma daymin karaan hibo uma bixin karaan wayatasarafu lahumaa waxaa u tasarufaya matalaya alwaliyu weligii cidda mas-uulka ka ahayd wahuwa labu kow aabbaha wey aw iljaddu awowgii weeyo abulabi aabbaha dhalay awow aabba wey cinda cadamihi cadami aabba marka la waayo uma alwasiyu waxaa ku xigay cidda aabihii uu kula dardaarmay ee ilmahayga hebel baan oga tegay u yii uma alxaakimu qaadigaa ku xiga aw amiinuhu amiinu qaadi qaadigu cidduu u magacaabay arrimaha uu ku aaminay wayatasarafu lahumaa labadooda qof kastoo mas-uul kaa wuxuu ugu tasarufayaa bilkhibati wixii maslaxad ugu jirto iyo waxay maslaxad ugu jirto buu ku tasarufayaa baabulxajri markaa isku soo ururiso fuqahada intooda badan labay u qaybiyaan qaarna saddex bay ka dhigaan sidiisaba se baabulxajri marka lasoo ururiyo waa baabu muraacaati maslaxa maslaxad baa qofkan looga mamnuucayaa tasarufka maslaxaddii haddaba qolada laba ka dhigtayna waa laba qaybood bay yidhaahdeen qolada saddex ka dhigtayna waa saddex bay yidhaahdeen laakiin qaybta saddexaad jamaahiir fuqahaa way isku raacsan yihiin fuqahada intooda badan baa baabulxajri gelinin ee baabulxisbati iyo amri bilmacruufi iyo masaalixbararka iyo baabkaasa geliyaan labada ilaaxad la isku raacsan yahay qofna waxay yidhaahdeen limaslaxati lmaxjuuri calayhi qofkan laga mamnuucayo tasarufka maalkaa isagaa loo danaynaya ko waxaa kaa sabigi majnuunki tasarufka iyo maslaxada maalkooda ilaalintiisa ma yaqaanaan waxaa maalkoodii looga hahaye gacmaha looga qabanayo waa iyaga dartood maalkooda inuu badbaado inay u weynaadaan ninkan inuu ku noolaado inuusan xolihii dulba iska baabi'in nin baa isagaa loo danaynayaa haddaba kuwaas waxaa looga mamnuucay sabiga iyo majnuurka iyo safiiha iyo mubadilka iyo ilan waxaan sabi iyo majnuun keliya maaha ama fara badin aljunuunu fununu soo maha hadda waa dhaweyd waxaa akrinaya baxi laleeyahay nool waalidu ilaa dhowr boqol oo nooc bay maraysaa marka waa heerar un qofka waali lagu xukumaa jire qofaan waalayn laakiin laga roonay aa jira innaga waan kala naqaanaa qof waalan oo big waa taqaan qof maskaxiya garaad ahaan iska handhikaa baa jira oon dantiisaba kala garanayni kaana safiih iyo mactuuh iyaa la yidhaahdaa qof waxaa jira waa yeelay ma waala laakiin waa yeelnimadiibaa wax iskaga dardarmaday yuxjar calayhi limaslaxatihi isagaa loo danaynaya xoolaan isaga ciyaara la diidaya waxaa jira qof intaa midna maaha laakiin xoolihiisa waa nin kibir badan oo isaga ciyaar xooluhu ku ciyaaraa kaasna waa laga mamnuucay xoolaha tasarufkooda way hadda markuu gaajooda ummadu kula soo dhici ama tuug buu noqo dadku xadi ama dariiqaasuu wada tuugsadoo dadkiibuu dariiqyada iyo guryaha iyo masaajida ku dhibi ama isagaa salicsan baaba dee ummadii waajibaad dul fuuli walidaalika ilaahi waa kale ina almubadiriina kaanuu ikwaana shayaaiini kuwa xoolaha ku walaa tubadir tadbiiran suurat isra shaydaan buu walaal la yahay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama sufahada aan wax makasta een xoolihii iyo qiimahooda garanaynin xoolaha ha u xoolahooda ha ku wareejinina wabtalu lyataama xataa idaa balagu nikaaxa ilaa ay qaan gaadhaan iyagoo weliba fain anastum minhum rushdan inuu xoolihii kala garanayo oo dantiisii garanayo haddaad aragtaan ku wareejiya haddii kala maya intaasoo dhan marka la celceliyo qaybtan limaslaxati nafsihi baa looga mamnuucay waana qaybtan uhoreysa hadda iyo inta kale soo gashaba qayb labaad limaslaxati اlgayri wey dad kalaa loo danaynayaa isaga naftiisa looma danaynayo laakiin dhibkiisaa waxaa dhibkaa ugu dhacayaa laga mamnuucay dad iyo maslaxad caama ummaddaa la eegaya iyagana waa fara badan yihiin waxaa ka mid a kii aynu soo marray haddee mufliska ahaa lixaqi lghuraamaayi maslaxadoodaa loo xajrinaya waxaa lamid ah qofkii mariibka ahaa ulus wax ka badan waa laga mamnuucay waa limaslaxati lwarasati dadka dhaxlaya dantooda ninkii xoolaha rahanta a dhigay waa laga mamnuucay xoolahaas inuu dhawaada khaaskaa limaslaxati madiini ninka daynta leh dartii baa loo samaynayaa addoonkii inuu tasaruf maali a ah sameeya waa loo diiday waa lixaqi wa maslaxati sayidihi wey qaybna waa min haada nawci wanamaadiji labadaasaa mashhuura aqsaamu lxajri xanafiyadaa qayb saddexaad ku dara fuqahada intooda kale baabulxisbiyi amri bilmacruuf anahyi can ay geliyaan waxay yidhahdeen lilmaslaxa alcaama wax loo xajiriya kaطabiib iljaahil ninaan dhakhtar ahayn aqoonin hadduu meel u furto dadka ama nimaan weligiiba dawooyin baranin farmasha u furteen waa badnaada dadkii wuxuu siinayaa dee dawo waxaan la garanayn buu siinayaa kan wuxuu u qoray ma yaqaan camaliyadda obreshin buu samaynaya ma yaqaan dadkiibuu ku barbaraneyaa ninkaa de waa in laga qabto u baahan yahay wixii uu dilo waa dandhow man taababa walam yuclam minhu biibi waa ka nabig ala slam ninkii dhakhtar iska dhiga aan laguna aqoon jirin oo sidaa wax ku dila waa laga rabaa isagaa xoli laga doodaya waa kaa jinsi lkhata baa la gelinaya haddii ay soo cadaato ninkan uu iska dhakhtar iska dhigayo waxna aqoonin dee ummaddu fasaadinaya abdaantoodii iyo caafimaadkooda iyo noloshooda o dhan buu khatar gelinaya dawooyin aan la aqoonin iyo waxaan la aqoonin buu qoorta ugelin waxay dhaha tabiib jaahil waa la xajrinaya tasarufaadka baabka la xidhiir o dhan baa laga mamnuucaya waxaa isbitaal ma furan kartid kama shaqayn kartid farmashi ma furan kartid kama shaqayn kartid baabkaa ibiga dhan laguma arkay taa waxaa kamid ay yidhaahdeen ninka la yihaahdo albukaari muflis nin mfliso waxba haysanin waxna kala wareejinaya oo kala kiraynaya bukaariga waxaa la dhihi jiray mawsimyada iyo munaasabaadka iyo suuqa yar boominkaya buu gaadiid qoladaasu la heshiiya uu ka kiraystaa lacag buu qoorta saartaa kan uu kasii kireeya waxna ma laha mararka qaarkood dadkii waxbuu ka kiraysan wax ka kiraystu waayo waxba mahayo xoolihii dadkii gaadiidkiina wuu xayirnaa xilligay ku shaqaysan lahayn oo kiraysan lahaayeen iyagiina waxba uma hayo caadadaa haddii lagu barto dadkii wax kiraysanayey buu wax ka kiray uusan haynin oo u ballanqaadi xaggii buu tegi oo markaasuu soo waayay gacanta xoog kuma hayo dadkii oo kusoo tashaday oo isaga isku halleeyey maa meel banaan kusoo wada dhici maxaa waxaa u geeyey muflisnima kuwana dayacday kuwana dayacday almukaari muflis baa la yihahdaa ninka saa wax u kala dilaala ee wax waxalaha iska dhiga ee laabta dadka u wada garaacda waxna aan haynin kaana waa laga mamnuuc warqad maxkamadeed baa loo jari maanta kadib haddii lagu waro adaa isyaqaana leeyahay amaa dad buu gaadiidka xanibay xoolana uma hayo wa imaa dad bux qabsan lahaa buu isku haleeyey isaga oo meel banaan dhigay waa nin lugooya ama kuwan u ama kuwan u kaana waa laga qaban umada limaslaxa caama ee ummadda guud baa leeyahay waxay dhahan walmufti ilmaajid nin sheekahoo duuban oo dadka diintoodii fasaadinaya halkaasuu meel fadhiyaa gabdhaha masaafo ayuu ka shaqeeya shaqadiisuba ninkii raba gabadh inuu meher xado oo wax masaafeeyuu macalin u yahay mufti maajid wey islaantii ninka ay isku dhacaan oo ninku yaraha dhibo fasakna shuruudiisa buuxi weydo suu nikaaxeedu ay wa ninka ay xarigeeda uga goy lahaa buuxiya alxaraama tusaa waxaa la helay rag oranaya haddaad aniga waxooga siiso ninkaa nikaaxiisa saad ku goyn kartaan kuu sheegi gabadhay uu ku dhibay sooma ahaa haye intaad bixo markay bixiso muxuu yidhi horta gaalow markay cidda dhamaata rasul islaam haddii la gaaloobay nikaaxi waa go-a sooma ka waran ninkaas marka nabiguna waa tilmaamo wuxuu yihi in allaha laa yanzicu cilma intisaacan yantazichu min suduuri rijaali walaakin yaqbiduhu biqabdi culamaai xataa idaa lam yubqi caaliman itakada naasu ru'uusan juhaala rag duug waaweyn oo aan wax garanaynin fasu'iluu faaftaw fadalluu waadaluu iyagay wax la weydiinaya ninka saas oo kale dawladdu hadday aragto ama maamulkii la arka waa la mamnuucaya waxaa la leeyahay qof dambe su-aal ugama jawaabi kartid ama darsi dambe ma akriyi kartid muftilmaajin haddaba hadduu furuujtii baneeyo acraab hadduu baneeyo dimaa muxaramka ahayd hadduu fududaysto banaynteeda amaal muxaram ahayd inuu fududaysta banaynteeda almuftilmaajin baa la kaa xajri baa ku waajibaya haddii xog islaam jiro innaga maanta rag banaan baa la xajrin lahaa oo laga mamnuuci lahaa inay hadlaan oo la dhihi lahaa afkaa labadaa bishood haddaa kala qaado xabsiga garac baa ku yaqaana mufti majinaat laakiin hafidhata wey nin walba hadal ku yihah jira maalint waxaan dhegaysanayay mid bello wan mid bello kadaab wan aqaano nin nabi maxamed been ku abuurtay miyuu cid kale koobshaha ukaban inay xasanka ka yihaahdaan oo laba kun iyo labadii toban xadiis noo qirtay isagu inuu dejiyo alifay ba dad sheekh oo hadlaya ka mufti majir kuwa intii la karbaasho la xirxiray ahaayeen marka mufti majinkaas oo kaleeta iyo kuwa inaga meelaa xaq balaaga uga faraayaan xafiisyada e meher iyo waxaa ka shaqeeye suuqyada daba wareegiy kuwa way kuwa la garaaci lahaay ay kamidka la xirxiri lahaay mufti majinka la yihahdo acraab iyo amwaal iyo dimaa iyo aan lahayn waa maslaxa caama culimada intooda kale waxay geliyaan xisbada iyo amra bilmacruuf iyo nahyi cani lmunkar bay geliyaan fuqahada xanafiyada baabulxajri maslaxa caama kusoo daray marka saddexdaa qaybood weeye maslaxahaan marka laga eego dadka la xajrinayo fain iddacaa hadduu sheegto ninkii ilmaha yar iyo majnuunka iyo safiiha odayga u ahaa mas-uulka ka ahaa baa maalinkii ninkii soo yarweynaaday ama soo miyirsaday bal xoolihii keen fain iddacaa hadduu sheegto annahu anfaqa calayhi inuu ku bixiye maalow xoolihiisa aw talifa uu dhinteen xoolihii baabe-een wuxuu yihi xoolihii isagay ku baxeen saan ugu biilaya baaba shirinba kama hayo ama xoolihii isagu uu lahaa hade way baabi-een oo cudurkii ariga ku dhacay iyo waagii dabkii suuqa ka kacay iyo meeshii bay baabi-een oy raaceen qubila waa laga aqbalayaa ma la dhaarinayaa qawlaani madhabku lama dhaarinayo waayo yaddu yaddu amiinin bay ahayd xoolahana way dhammaan karaan haddaan wax qaraa-in oo muuqdo oo beeninaya jirin innaga xoolaha agoontii iyo dadka yaryarkeen lahayo neefka dhintan ah xoolaha marka la dhaqanayo neefka dhintana iyagaa ahaan jiray neef baa loo gadayaa marka ilahi subana wataala qur-aanku dhaqankii carabtee hore aan wax ka lahayn innaga soomaalida soomaalida waxaan ku arki jiro anugu arkay ilmihii rabax iyo waxyaabuu u baahan yahay neef arigiisi kamida in loo gado neefka ufiican baa lasoo qaban banaankaa lasoo istaajin kadib arigiisuu neef xun ka soo qaban uu kaga bedelan kiibuu celin kiisii xumaabuu gali markaasaa waaa waxaad arkaysaa ilah su laa tatabadalu lkhabiisa biayib kan xun ha ugu bedelina kan fiican ku xun haddii loo gadayo sia kiisi xun baa loo gadoo loo geyso si looga qaataa la rabaa ka fiican kanaa lasoo soo qaban kanaa lagaga bedeli kii ficnaabuu qaadan kiisi xumaabuu gali kiisi xumaana waa joogaa ka lamida marka saas oo kaleeta lama ogola aw dafacahu inuu iibay wuu sheegtay aw iddacaa wuxuu sheegtay annahu dafacahu ilayhi inuu isagii u iibo xoolihiisii waan ku wareejiyey buu yihi falaa laga yeeli maayo inuu qirto ama markhaati helo maahane sababtoo ilaahay baa yidhi subxaana watacaala faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhi markhaati geliya inuu markhaati yeelay ahayd biilka yawmigaa markhaati looma yeeli karo ima maanta dugsi la geeyey maanta isbitaal baad geysay waxbaa ku baxay maanta dhar baad usoo gaday maanta meel baad usii qaaday waaa ku baxa qof kasta maalin kasta faaturada iyo rasiidka iyo waaka dakhtarka i raac ma markhaati gelin karti laakiin xoola aada wareejinayso waa waxal mar dhacayo la markhaati gelin karo rabbina amray adu haddaad dayacdood samayn weydo lagu weyn karo xoolihii waa lagu leey alaslu inaad haysiy faidaa balaqa hadduu qaan gaaro aw afaaqa uu miirsada rashiidan isagoo qof rashiidaho fain anastum minhum rushdan maalkiisii islaaxin kara bian balaa waa inuu qaan gaara rushdi maxaa looga jeedaa bian balaa inuu qaan gaara weeya muslixan isagoo wanaajinaya oo hagaajisanaya lidiinihi diintiisa iyo wa maalihi maalkiisa labadaba infaka alxajru xajrigii waa ka haraya mar hadduu qaan saa ku qaan fain anastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum ku wareejiya udhiib xoolahooda wey waayo maslaxadii loo ilaalinaya hadda waa ilaashan karaa intaa kadib wax loo sii xanibaayey ma jirto walaa yusallamu ilayhi lmaalu xoolaha loo dhiibi maayo ilaa bilikhtibaari in la imtixaano fii maa yaliiqu bihi wixii u cunaba qabla albuluuqi intaan u qaan gaarin markuu soo dhodhowaada imtixaan baa laga qaadi oo wabtarulyataama imtixaana xataa idaa balagu nikaaxa haddii ay qaan gaaraan fain anastum minu rushdan markaa kadib haddaad ka dareentaan inay xoolahooda islaxsan karaan fadfacuu ilayhim ambaalahum xoolahooda siiya wain balaga hadduu qaan gaara u afaaqa miirsado mufsidan lidiinihi o maalihi isagoo diintiisii ama maalkiisii midna hagaajin karin istudiima alxajru calayhi xajrigii waa daa'imayaa hadduu qaan gaaray isagoo waxba xilma ka sar oon xoolihiisi iyo wixiisiiba hanan karin min baabi safihi baa lagu sii maamuli min baabi sabi maaha laakiin walaa tuutu sufahaa buu soo gey safihi buu noqonayaa walaa yajuusu ma banaan dad badan innaga naga waa laga xajrin lahaa kuwa qaan gaadhay iyagoo sigaariya qaar cunaya kuwaasoo kale waa laga mamnuuci lahaa xoolaha waa safihi wey i curfi sharci sufaha wey qolyaha qayla sufaha wey dhammaantood haddii uu dib ka bilaabayna maxkamadda intii la geeyaa laga mamnuuci karaa xoolo kuisha inu taabto haddii isagoo qayilayaba qaan gaaroo yari ku bilaabayna oo bahasha yarida ku qaadka lagu soo ababiyo lagu soo dhexkoriyeyna de safiih buu sii ahaan waayo nin qayilaaye maalma ilaa shan yaqaan isagoo gaajaysan oo dadkiisii gaajaysan yahin oo dantiisii taagan tahay buu marduuf meel la fadhiistaa soo maha marduufkaasaa uga daranba aakhariya adduunba marduuf baa uga daran walaa yajuusu ma banaana tasarufuhu tasarufkiisa fi lmaali xoolaha bibaycin waayrihi beeciya bixintoona eyrku waa waa hibadii iyo siismadii oo dhan sawaaء adina waliyu ha idna am laa yuusan idnin weligu xataa hadduu idno iyo hadduusan idnin sabid iyo majnuun iyo ma tasarufi karaansa fiih qawlkaas tacmiimka ah waxaa ka sawaabsan majnuunku de isagu idan bilaa idan iyo idan iyo bilaadin isku mid wey laakiin sadiga hadduu weligiisu idno oo bilikhtibaari fii maa yaliiqu bihi qabla buluuqi oo kaleeta ah waa saxyaa beeci wa ikhtibaarkii suuragal maaha ikhtibaarka in la imtixaano haddaan tasaruf la kormeerayo oo lagaga warqabayo oo lagaga lagu ilaalinayo oo suu isgorgortami suu wax u gadi iyo sida uu sameeyo aan la eegin wax rasmiga lama gaari karo fain adina lahu fi nikaaxi inuu guursado hadduu idnana saxa u ansaxaya waayo xoolan kaa baxayna waa wahasaara yidhahdeen reerku soo galayna aadamaaba ugu fiicanee faa-idadu ninkaa soo kasbaday marka idkhaalka wax keenida waa loo idabu ku ansaxaa wax bixinta laakiin maya fain balaga rashiidan hadduu qaan gaadha isagoo rashiid wax kala saxi kara uma badala kadib u xoola kuciyaar bilaabo xajara calayhi alxaakim qaadigaa ka xajrin kale oo ka mamnuuci lal weliyu weligu sameya weligu waktigiisii sikarkaa waa dhammaaday tan kale xugun qaadi bay u baahan tahay wain fasaqa hadduu faasiq noqdo markuu qaan gaaray isagoo fiican kadib buu munkara munkarannimo bilaabay lam yacud calayhi alxajru xajrigu kusoo noqon maayo mar hadduu maalkiisi ilaashan karo waxyaabo kaloo qaladuu sameeyey iyo waxoogay walwaleeg kaluu bilaabay mar hadduu xoolihiisa ilaashanayo loo xajrin maayo walbuluuqu qaangaarku bilixtiraami inuu qofkii biyihii shahwada ka yimaadaan waa lagu qaangaaraa aw biistikmaali khamsi casharata sanatan shan iyo toban sana inay u dhamaatana waa lagu qaangaaraa aw bilxaydi waalxabli ama caado gabadhi inay ku dhacda ama uur ay qaadana filjaariyati gabadhiina waa lagu qaangaaraa saddex baa lagu qaangaaraa buu yihi laba waa wadaag ama afar aan dhahan laba waa wadaag labana waa khaas in qofku biyihii shahwadu ka timaado rag iyo dumarba waa leeyihiin waa lagu qaangaaraa waxaana loo daliishaday nabig ala sl rufica can alaaatin can isabiyi xataa yaxtalima ixtiraamku waa biyaha shahwada shan iyo tobankana xadiidkii ibni cumar baa loo daliishadayo nabigu inuu diiday khamsata cashar maxaan leeyahay xudaybiya inuu uxud inuu diiday iyagoo afar iyo toban jiro ah khandaqna loo ogolaaday iyagoo shan iyo toban jiro ah inay baaluqeen bay culimmadu ka qaateen xaydka iyo xabliguna xaydka iyo daliil khaasaa loo helay oo nabigu alayh isalaatu wasalaam laa yaqbalu llahu salaata xaaidin ilaa bikhimaari salaadii axkaamteedii aqbalkeedii waxaa lagu xiday xaaida inay tahay wasulxayd in lagu qaangaara laga gartay xabliguna waxaa ka horeeyey xabligu gadaalun buu ka yimide ixtilaamiguu ka horeeyey buu cadaynaya oo qof aan shahwadii iyo biyihii yeelanin uur ma qaado biyihii baa inaga qarsoomaye uurkan aan ku ogaanay marka axkaamtaas baa iyadana ka dhalanaysa markii ay ixtilaafku yimaado haddaba masalada xajriga ah qofka markii sidaa loo xajriyo wixii ka dambeeya tasarufaadkiisi iyo beyciisi iyo ma asaxayaan intaan la xajrin haddii uu baaliq ahaa caaqilna ahaa safiihnimada iyo mubadilnimada iyo inuu madin yahay iyo tasarufka uma diidaan ilaa biqadaai qaadi qaadi xukunki inuu ku dhaca maahan intaasna wuxuu kaga baxay baab lxajri iyo anwaacdiisi kadib baab saddexaad wuxuu galay isna xuquuqda la isku leeyayo baab lxawaalati xaq wareejintiibuu u baab yahay xawaaladani maaha inaga xawaaladaheena aan xawaalad u naqaano maaha xawaaladu waxaa weeye adiga qof baa dayn ku leedahay qofkiina qof kaluu dayn ku leeyahay intaan maxaa wareega dheer dabada ishaysan lahayn war dayntaad igu ahayd ninkan aan kugu wareeji ee ka qaado anna aan beri noqdo wey dayn qof lagu lahaa oo qofuu dayn ku lahaa kugu wareejinaya wey isaguna dhexda ka baxaya masaladaasaa masalatulxawaala la yidhaahdaa qof baad xaq ku yeelatay isna qof buu xaqa kusii leeyahay saddex baad tihiin marka adu kan aad ku leedahay kana kan uu kuleeyahay ka dhaxaynu ka baxa meesha ood labadiinni isku wareegtaan asalna waxaa u nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi matlul ganiyi dulmun qof waxaystoo meermeeriyey dadka waa dulmi waidaa utbica axadukum calaa maliin falyatbac qofkiin haddii lagu wareejiyo xaqiisii loo saara qof heli karo haysta ha raaco qofkaa ha qabsado ha aqbalo mar hadday sidaa tahay yushtarau fiihaa waxaa shardi ah xawaalada qof qof markaad ku wareejinayso xoolihii inu ka qaato rida lmuxiili qofkaagaan wax wareejinaya inuu raaliya qofkaa adaa xaq ku leh adna qofkan uu xaq kugu leeyahay markaad qofkan wareejinaysa waa inaan lagu qasbin haddii lagu ikraahiyo ma asaxaysa xawaaladaas wa qabuuli lmuxtaari kan la wareejinaye xagga u doona xaqaagii laleeyahay taa ku dheefleha wax qaadanaya isna inuu aqbalo duuna rida lmuxaali calayhi kan wax lagu wareejinaye isaga looma baahna inuu aqbalo oo raalli ka yahay maslatu ridaa maxaa keenay masalada asalka xaqiiqadeedu caqdi baycu daynin bidayni wey dayn dayn lagu galayo wy dayntaad igu lahayd baan kaaga galayaa dayntan hebel ku lahaa cuquudana waxaan soo marnay asalkeedu in ridaa la helo siiqadii waa qasab waan kugu wareejiyey ahaa laakin inama albaycu can taraadi wey ilaa an takuna tijaarata can taraadin minkum xoolaa la kala gadanayaa meesha ayib xadiid waxaa jira daca daciifa laakiin culamada qaar ijmaac soo guuriyeen wa nahaa rasuulu lahi allahu alayhi wasalam can bayci lkaali bilkaali dayn dayn lagu gaday in dayn dayn lagu gado nabigu waa xaaraantinimey fuqahada waxay soo guuriyaan badan oo kamida ijmaac calaa macnaa hada alxadiid xadiidkaasi qaacida caamaa wey wayustanaa minhaa baab xawaalati baab waa mustanaa wey dayn dayn lagu wareejiyey min nawci beycin haba ahaatee laakiin faaidaa ku jirta faaida ku jirta maxay tahay ninkii dhexe dimadiisaa beri noqonaysa ninka ninkana dimadiis u mashquulsanayd hadduu dhinto aakhare loo haystay kanna kana hadduu dhinta aakhare loo haystay kan dambe isaga mar walba waa la haystaaye ninka ninka ku wareejiyo kan beri yeel wey intaan dheerahayn imaamow suxaan laysan tahay ama suxaan laysaninaaba tani safku dambeeyaa la ishaystaa intay noqon lahayd labada nin ay isku wareegaan intii farqa la isku wara dheganaan lahaa waa faa'iiday leedahay saas darteed yushtarau fiiha waxaa shardiga rida lmuxiili ninka wax wareejinaya biridaahu waa inay ku timaado oon la ikraahin oon la qasbin وqabuل المxtaar kan la wareejinayana waa inuu aqbalaa oo isaga kollaba xaqiisii waa kane ha raaco asal ahaan inuu jiidaayo uma banaana haddaan sabab jirin sababkay fuqahadu laaxidayaan muxuu yahay waidaa utbica axadukum calaa maliyin falyatbac maxay yidhaahdeen amru nadbi weeye ama ibaaxati weeye wujuub maaha hal mas'alay laaxideen markay xuquuq la isku yeesho dimada iyo dadka wax lagu yeelanayo dimanku isku mid maaha nin baa wixii lagu yeesho nin akhyaaroo fiican oo si fiican u bixiya ninna wixii galab man laga soo saaraba xoola waa haystaa nafta un baa kaaga bixi ama kuwa siin maayo ama uu kugu macna tiriyo maalin walba afar shilin oon macno lahayn buu kuu soo taagi oo xoolihii aad ku lahaydba kharashka iyo walaalku kugelin baa ka badan soo ma jiraan waxaa laga yaabaa ninka ninkaad ku wareejinayso adiguba nimaad ka soo saari weydood ka naftay inuu uyahay marka ninkii haddii aad nin ku wareejinayso uusan wixii ka helaynin diyaacu maalin baa imanaya xaqiisi waa dayacmaya taa mid kale aan dhici karta labadan qofee la isku wareejinayo in xorgufi ka dhexaysa aan dhici karta oo adigu waxaa aad ka heli karto laakiin hebel haddaad ku wareejiso uu og yahay iyo hebel hadalba kama dhexeeyo de labada nin on marka hore wada hadlaynin dayntaadi hawal u doona ma socon dayntaadi hawal u doona socon mayso marka dimanku mas-uuliyaadkeeduna waa kala duwan yihin ninkani aduu xoola kuu dhiibtay dimadaaduu aaminay kalsooni uu ku qabay inuu kaa helay laakiin ninkaas kuma hadlayn kara inuu ka helay ridihiisay u tahay marka ridihiis inuu ku wareego saakaasay fuqahadu laaxideeno nimaadu ka weyne nimaan sidiisaba xoola laga helin nin ninkana xooggufi ka dhexaysa isku xun yihiin ilaa ilaa wii lagu wareejiy ha qaata la yihahdo dad badan baa xaqooda dayacmaya oo dhumayaa duuna rida muxaali alayhi kan wax lagu wareejiye isaga waxba qasama inuu raali noqdo maxaa saa loo yihi isaga mar walba waa inu bixiyaan haddii uu kan siiye iyo haddaad kan siiso wax macnaha ma samaynayso adi xaq baa lagu leeyahay xaqa lagu leeyahayna waajib wey inaad bixiso ninkii kaa qaatabana kaloba xoolihii haddaad bixinaysa isku mid wey marka taas in loo diido nin dimadiisu inay beri noqoto ma haboona walaa tasixu ma asaxayso calaa man qof in lagu wareejiyo laa dayna calayhi dayn baan lagu lahayn ninkaa daynta kugu lahaa war hebel baan kugu wareejiye ka qaado qof hebelna daynba kuma lihi xoolaba kuma lihi waxba kama jiro allahuma min baab lwakiili inuu wakiil kaa noqdo ama isagu ku raali noqdo damiin inuu kaa noqdo maahane qofkii wax ku waajibayo laga qaatoo loo doonto ahi ma jiro sababto xoolaha maadan kulahayne xoolahaad ku wareejina waajib ku noqon maxay yihin isagu hadduu aqbalo min baabi damiin inuu kaa noqdo oo kaa bixiyo waa ixsaan iyo tabaruco uu bixin karaa hadduu wakiil ka ahaana xawaaladba maehe waa amar iyo tawkiil maalkaaga inuu ka bixiyo wey laakin min jinsi xawaala kamid maaha xawaaladu isagoon raalli ka ahayn ba inuu bixiyo waajib ku ahay nin baa tiri hebel baan kugu wareejiyey xoorana kuberi maxaa ku waajibay laa shay watasixu way asaxdaa bidaynin laazimin dayn laazim ah calaa daynin laazimin dayn laazim oo kaleeto dayn lagu leeyahay qofka la hubo iyo dayn qofka lagu leeyahay waa la isku wareejin karaa adiga qofka daynta waa kugu leeyahay adna qofkaa waad ku leedahay waa dayn haabit fii dimatihi ah waa ko maxaa shari ah laakin maxaa laga cararayaa halkan dee wili weli caga dhiganin baa laga cararaya dee wili weli caga dhiganin baa laga cararaya maxaa kamida ah tusaale ahaan baadifadkii oo kaleeto wey baabu ljacaala laazim ma aha waxaa tihi baadidayda ninkii keeno waxaasaan siinaya ninkii doonayay inuu yihahdo waryaa faaidaasa ninka u doonayaa intaasaan ku yeelanayaa adaan kugu sii wareejiyey lama ogola gabar baa la heshiiyey iyo nin baa heshiiyey meherkiina way ka heshiiyeen welina caqdi ma dhiran sadaaqii laga heshiiyey ciddayn kulahayd inay tiraahdo hebel intaasaan kugu wareejiye ka doono horta caqdi waa dhaco qabla alcaqdi dawli saabit ma aho ma aqbashay markii la yidhaahdaa nikaax dumaya ma maxay yeelata ama inta aan la gaarinba ajal iyo geeri sabab iman karta de laazim ahayn lama wareejin karo marka laakin maxaa shardiga labada qaybood bisharti cilmi in la ogaado bimaa yuxaalu bihi waxa la wareejinayo wa calayhi korkiisa lagu wareejinayo muxaalu bihi iyo muxaalu calayhiga wey muxaalu bihiga waa daynta qofka koobaad lagu leeyahay muxaalu calayhina waa daynta qofka labaad lagu leeyahay ninkan daynta uu kugu leeyaheed wareejinaysa waa in la garanaya maxay tahay kaa dayntaad ku leedaheed ku wareejinaysa waxaad ku leedahayn waa in la garanayo haddii kale waxaan islahayn baa ka soo bixiya jahaalo hadhowna khusuumo iyo muran bay keeni min jinsi alcuquudi waalbayci bay ahayde qarar iyo jahaalaa soo geliyo caqdigii fasaadin shardiga koobaad bay ka haday shartu lcilmi wa tasaawiihimaa inay siman yihiin jinsan wa qadaran isku jinsi waa inay yihiin isku nooc qadarka tiradana waa isku mid inay yihiin wa sixatan wa taksiiran inay fayowdahay iyo ishaysatay inay jajaban tahay waa inay ka siman yihiin wa xuluulan wa ajalan in waktigoodii la joogiyo in muddo u laaban tahayna waa inay ka siman yihiin bimacnaa xaqa qofkan uu kugu leeyahay xaq mujhu majhuula ma maahee waa xaq sifaat ku sugan muxuu kugu leeyahay ma lacag buu kugu leeyahay ma dhar buu kugu leeyahay ma dhul buu kugu leeyahay ma xoola nool buu kugu leeyahay waa in la yaqaanaa haddii nin dhar kugu lahaa nimaad xoola nool ku lehay ad ku wareejiso soo inay isku wareeraano qoorta isla galaan maha xoola nool buu kugu yeeshay adna xoola nool baad ku yeelatay jinsiga waa iswaafaqeen qadarka waa inay iswaafaqaan dhowr noocoo kala duwan baad ku lahayd qaalmo saddex jir jiroo geelaad ku lahayd kanna qaalmo afar jir uu kugu leeyahy oo geel qadarkiiyo sifadii ma siman yihiin hadee saddex jir afar jir looma qaata kanaad ka ku wareegtay kan waxaad ku lahayd baa waajib ku ah waxaad lagugu leeyahayna isagii oo kaleeta maaha de ninkaasi wixii uu qaaday ee dimadiisu qaaday waxaan ahayn bixidhi lama ka dhihi karo ninkana waxaad lahayd waxaan ahayn qaado lama dhihi karo saa darteed xawaalada ma asaxayso iyadana wasixatan waa tagsiiran waxay uga jeedaan lacagaha waagii hore waxay ahaan jireen lacaga waaweyn oo isku yaaliyo lacaga kala googo-an mar marna dahabkiiy waxyaabaha wuxuu ahaan jiray mid waaweyn oo ishaystiyo mid la jajabiyey haddana waxaa baabkaa soo gelaya dhar baa kasoo qaad dhar baa la isku lahaa ma bundada duuban bay ahaayeen mise kuwa googo-anoo waaraysan bay ahaayeen waa in la kala ogaadaa haddaad ninka dhar waaraysan ku heshiiseen kanna bundada aad ku lahayd dahadhow see loo boogoy halkee baa laga jari wixii mushkilad baa ka iman wixii khusuuma iyo muran iyo midmadow baa la diidaya wa xuluulan wa ajalan daynta waktigeed waa la isleeyahay dayntan haddaa waktigeedii la joogaa tanna lix bilood baa ka laaban kuma wareejin karti waa ninkan hadda wixii isuu baahanya ninkaana hadda in wax bixiya laguma laha xaq looguma laha ama muddadaa kale fog ninkan bil kadib weeye dayntiisu ninkaana lix bilood kadib weeye dayntaad ku leedahay ninkan bacda shahri buu xaq uleeyahay inuu mutaalabeeyo ninkaana bacda sitati ashhurin mooyeen ka hor laguma laha de ninkan wareejisaya wakti uu xaqa dalban jiray ma dalban karo saas darteed waa inuu waktigiisii ku dalban karo xaqiisii inuu qaatale haddii kale isdhaaf dhaafi isdabamar baa iman uga jeedaan wayabra-u waxaa ku beri noqda bihaa xawaaladan almuxiilu ninkii wax wareejiyee dhexe baa beri noqda min dayni lmuxtaali kan la wareejiye dayntiisii beri buu ka noqon hadduu caqdigu sidii la rabay u dhaco qofkan dhexe uu beri noqday oo qofkan wareejiya dayntiisii oo damba laguma laha wlmuxaalu calayhi qofka wax lagu wareejiyeyna wuxuu ka beri noqon min dayni muxiili cidda wax wareejisay daynteedii beri buu ka noqon adigii dhexe dayntaadii beri buu ka noqon wayataxawalu wuu wareegi xaqu lmuxtaali kan la wareejiyey xaqiisiina ilaa dimati lmuxaali calayhi kan lagu wareejiyey buu xaggaas u wareegi waxaa laga yaabaa intan qaarkood maxaa faa-iidaa inaad tiraahdaa saasay u dhici masaladan waxay gogol xaal u tahay mas'alat lkhusuuma berri waa la isqabsan karaa ninkan waa wareejiyey ninkana waa aqbalay caqdigiina shuruudii wuu oofsaday xuquuqdii maalka la kala gatay lala kala wareegay sidii loogu kala bixi jireen berria laysla isugu qabsan karin baan dayntan la wareejiyena berri laysu qabsan karin meeshii maxaa axkaam ka dhalatay wareegii marka kow ninka koowaad aan kasoo bilowno xaqa ninka labaad buu ku lahaa xaqiisi nin lahaa waa soo afjarnay ninka saddexaad buu ku yeeshay baan hadduu aqbalay intuu berri soo noqdo wari ani xaqaygii marka hore adaan kugu lahaay isii madhi kara war kac baa laleeyahay maxkamad buu tegay ma aqbashay lagu wareejiyey ha ninkaad ku wareegto doonaa ninkan maanta kadib lama hadli karo soodumada aqbali caqdigii waa dhacay xuquuqdii way kala wareegtay wayataxawalu xaqu lmuxtaari ilaa dimmati lmuxaari caleyh caqdi shuruudiisii oodsaday ood kala wareegteen baa dhacay maanta kadib agtiisa laguma aleexo ninkaas ku wareegtay faraxa qabsadaya haddaan khiyaamo soo bixin hadday soo baxda khiyaamo ninkan uu haystuu moodayo uga dhigay mise waxu haysanin baa soo baxday khiyaaru qabrigii aan soo maray baabulbuyuuci iyo ceybtii buu yeelanaya lakin ninkii waxba haysta adagoo sixa saxa saaxi oo kamil aad ku wareegtay faa'iidada wareegu waxay ahayd inaadan maanta kadib aniga inan qorka isu gelin haddaad waxaagay ka heshay haddaad ka weyda isagaa alla ku baday marka hore ka fiirsa marka shardigu fashaaficiyadu ma ogola sababtoo ah caqdiga haayadiisu waxay inan kaa bari noqdo haddana shardiga ad xidhatay inana beri noqonin bay ahayd haddaba ha marka horeba haba yeeli qasabkuguma aha marka hore laakiin waad aragtay waad qiimaysay waad aqbashay cir iyo dhul meeshaad la gasha adiga wey taa horta waa xukun inaad ogaato ah xukun labaad baad ogaan ninkan labaadi dayntii ninkan uu ku wareejiyey soo ma aha beri intuu isbedeled ninkii intuu ku noqdo wariya hawshi waan ka noqday ma dhihi karo ani xorahigaadaa kugu dhe may rida muxtaali baa lagu yihi ninkan la wareejinay waa inu raalli noqdaa haddaan raalli noqonin laguma laha okay waad raalli noqoteen adu ninkii xoolihii waad ka helaysaa anigii ku wareejiyey intaan ku daba maro inaan waryahoy hawshii waan ka noqday ugu adigu leedahay ninkaa igama siin kartid waxba kama jiro haddii berri ma qabsan kartid mana ka daba tegi kartid xoolihii xaqii waad wareejisay ninkaasuu ku wareegay caqdigaa waa dhacay dayntaan ninkaa kulahayd gacantaada way ka baxday hadhow kan kanaan ka noqda iyo ninkan si un baan isagala hadlay si un baa ula heshiiliyo hawl igu yartaagan aniga igu shuriyo male waan ka noqday maxkamad haddaad keenta ma wareejisay ha miyaa lagu qasbay maya adoo raalli aad ninka ninka wareejiso maaha adadarabtarinta ka baxaa lagu labadaba mad meesha meel xukun jiraa laga hadlaya may haddii meesha xoog tahayna marka hore haye ma dhihi karo harcan harcan ma dhihi karo waa in xoolaa bixiya iga ma soconayso hadi caqdigii dhacay isaga rido ma lahayn gabadh rajactu la yiri sideedii wey ninkii isaga ninkii xoolaha uu siiyey aq lagu leeyahay wey xaqiina waa hadii u diido maxkamadda sharciga way soo xidi way garaaci oo cisaar uu sheegtay iyo xoolihii umaataneyey waa laga gadini baabkii tafliiska aan soo marnay baabkii baa la marin haddaba baabu iswareejinta daymuhu labadaas ogaada markaad wareegga aqbashaan khiyaarkiin iyo caqdigiioo taama ay noqoto kii koowaadowna ninkii aad daynta kulahaydeed ka wareegtay ma qabsan kartid garna ma keeni kartid maxkamadna ma geli kartid kii dhexe ninka wareejiyeyowna xinin aad nin ku wareejisay kama dabategi kartid anigii soo celiyo ninkaan baa la macaamila anaa siinaya waa ka noqday ma jirto waa caqdi dhammaaday waana lagu kala wareegay bayculkaaniyi bilkaaniyi baynay istitna ka tahay fain tacadara waata masalada aad ka dhegeyso fain tacadala hadday suurogeli weydo cala lmuxtaali waxaa u suurageli weya ninkii wareegay ee koobaad akduhu xaqii inuu ka qaato min almuxaali caleyhi ninka lagu wareejiyey adigii wareega aqbalay ee shuruudii dhamaystirnayd baa ninkii ka waayey xoolihii lifarsi muxaali calayhi u faqiiray xolaa u caytoobay oo marka lagu wareejiye kadib aw jaxdi waa kuu diiday kacbu ku yiri irida ka baxa aw gayri daalika ama si kaloo waa ku warwareejiye oo si cad kuuma diidin lam yarjic noqon maayo ila muxiili ciddii soo wareejisa kuma noqon karo wax ku yaalla male ninkaan waa beri noqday caqdigaana waa lagu kala baxay marka hore maxay kuu furan tahay marka marka hore fiirsan ninka lagu wareegsinaya haddaad rabto inaad wareegto iska soo baan haddaad kadibada ku diida aad ka baqaysa la xaajo maxaa garanti iyo damaanad iyo xoolahayga ninka inaan ka helayaah muxuu hadhow duusaada igu socdayn haddii waxay shakiga qaado nin bal xoolahayga kulahayd aan anig kaama wareegaye tali qiyaadada qorta ka saraan waad aqbashay waa dhacay waxa qishi khiyaano lagugu sameeyo khiyaarulqishi kuusaa maxaa lama arag haddii lagu soo tashado oo lagu yihahda waliba ninkaasaan kugu soo wareejin oo dhibay marka horena igala wareeg sheekada aan u dhisno marka dambana kacdhe hadday kish iyo khiyaamo lagugu sameeyey soo baxdo khiyaar ulqabli baad yeela waad ka noqon kartaa laakiin laguma khiyaabin ninkeenoo xoola waa haystaa arrin kale aad isugu dhacdeen baa dhici karta dee inka waad ku wareegta isku ficnaydeen arrin kale iyo daris iyo qoys iyo qabiilo kale ad isku qabateen walaa guriga duwaankiaa ku arkay buu ku yiri mushkilad maaha adiga isaga alla ku daray wareegta aqdiyaha waa dabaray marka waxaan ugu celcelinayaa maalinka taxajoy sidaas oo kaleetaan naloo keena ninka ninkan aan ku wareeg waan ka wareegay ninkii baan ka waayay ogaan annaga haddaad noo keentaan ma wareegti ha kaasa alla ku daray baan xukumayna marka hore ninkaad wax ku aamintay haddaad tiraado laakin aniga adaa faraca kaalalmaraa adduunka igu sii hadii kale akharaan ku haysta haddaad tiraado kuma qasbi karo markaa raalli noqoto laakiin gabadha marka la guursanayo lama qasbi karo laakiin hadhow ninku saad moodayay noqon waa hadday dhahdo nikaaxa warkii ma jiro ma haddii uusan markii horeba kacsanaa uusan ogeyn waad ka noqon kartaa intii lagu wareeji kadib buu kacay nasiibka dad badan baa daymo kula hoos ka kaceen markaas aqadasaqra markaas caawa ku a subxaanaka allah biamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk baasha lex jeclada ilaaliya